oo cilmi loo yeesho haddii saddexdaa arrimood lagu dadaalana ummadda nolosheeda wax badan baa iska bedela waa in ilaahay la xuso oo carabku mar walba ilaahay xuso cibaadadii jawaarixda iyo qalbigana lala yimaado cilmina loo yeesho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa iyo nebigiisaba la barto sala allahu calayhi waaalih wasalam markaa baaraka allah fiikum sidii taxanaa inoo ahaan jirtay galabnimadka ramadaan inaynu wakhti aan dheerayn masjidka ku wada qaadanno wadaagno mowduuc ka mida mawaadiicda diinta innagoon biidni illaahi tacaala isku dheerayn doonin taqriiban soddon daqiiqo aynaan biidni illaahi ka badinin ramadaanba mowduuc baynu soo qaadan jirnay waxaa biidni illaahi tacaala ramadaan tan isku dayaynaa bal inaanu wax ka tilmaanno dhacdooyinkii nebigeenu sala allahu calayh wasalam uu inoo soo wariyey dhacdooyin isaga ka horreeyey oo ummadii hore dhacay ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam soo warinayaa oo si aynu wax ugu qaadanno oo uga faa'iidaysanno oo nolosheenna ugu dabaqnu ina soo gaadhsiinayaa dhacdooyinkaasi way kale way kala duwan yihiin qaar baan sugnayn oo aan axaadiis ahaan iyo sanad ahaan asixin waa aynu ka tegaynaa waxaynu qaadanaynaa dhacdooyinka saxiixa ah ee haabitka ah ee sugan baynu biidni illaahi tacaala qaadanaynaa intaynaan mowduuca gudagelinna waxaynu ka horaysiinaynaa casharkeennan maanta biidni illaahi tacaala oo ka dhigayno hordhac hordhacaasi wuxuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu rabay inuu ummaddan mugdiga ka saaro iftiinkana uu u saaro markii ilaahay rabay jahliga uu ka saaro cilmi uu u saaro markuu ilaahay rabay shirkiga inuu ka saaro tawxiid uu u bixiyo wuxuu ilaahay u soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasallam nebiguna ma faramarhnayne waxyi baa lagu soo loo soo dhiibay oo lagu soo sahayey waxyigaasina wuxuu ka kooban yahay laba waa qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu caleyh wasalam ee saxiixa ah waa axaadiista e haddii ay sidaa tahay labadaa waxyi waxay culimmadu u yaqaanaan waxyiga tooska ah iyo waxyiga aan tooska ahayn waxyiga tooskii waxa weeye waa qur-aanka sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu hadlay ayuu jibriillo uga soo qaaday sidii buu nebiga ugu dhiibay xarafna kuma darin xarafna kama dhimin xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaahu biاlyamiin uma laqaطacnaa minhu اlwatiin famaa minkum min axadi canhu xaajiziin xaraf hadduu naga been abuurto ilahay wuxuu leeyahy midig baanu ku qaban layn markaasaanu biyo buuflaa kala jari layn cid nooga gurman lahaydna ma jirto waxyigaas waa waxyi mubaashira lafdan wa macnan dhawaaqa iyo macnahaba ilaahay baa iska leh waxaa jira waxyi la yidhaha waxyun hayru mubaashir waa macne ilaahay soo dejiyey iyo lafdiga uu nebigu ku cabiray oo isagu uu ku hadlay waa xadiidka xadiiska nebiga hadii lagu weydiiyo macnaha ilaahay baa u soo dhiibay laakiin kelimaadka lagu fasiray ee laynagu soo gaarhsiiyey waa kelimaadkii ayo waa kelimaadkii nebigeenna sala allahu alayh waaalih wasalam walihaada ama markaynu wariyayna waxaanu idhahnaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi quraankana maxaan maxaynu odhanaynaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa yidhi saasay u kala duwan yihin labadooduna waxay ka kooban yihiin saddex qaybood waa qur'aanka aanka iyo sunnuhuye midkiiba saddex buu ka kooban yihi waa caqaa'id oo iimaaniyaad wixii la rumaynaya ah iyo axkaam oo wixii la fulinaya ah iyo qisas dhacdooyin dhacay oo laynooga warramayo qaabka u dhaceen ee la rabo inaynu ka faa'iidaysanno wax kala baxno sidaa awgeed qur-aankuna wuxuu ka kooban yahay saddexdaa sunnuhuna wuxuu ka kooban yahay saddexdaa caqaa'idka waa iimaaniyaadki iyo wixii la rabay qalbigeennu intuu ku dego inaynu rumayno axkaamtuna waa cibaadaadkii mucaamalaadkii mucaamalaadku ah hadday tahay iibkii baycii iyo shiraagii iyo guurkii iyo talaaqii iyo waxyaalihii la midkaa ah iyo hibadii iyo faraa'idkii waa badan yihiin wixii dadka dhex maraa maxaa markaa soo hadhay wixii dhacdaa ee laynooga warramayo ee la doonayo intaynu dhuganno ynu fahanno hadhowna inaynu wax kala baxno sidaa awgeed walaalayaal qisooyinka qur-aanka ku soo arooray iyo qisooyinka sunnaha ku soo aroorayba waxay kaga duwan yihiin waxyaalaha innagu isugu qisoonno iyo wararkaynu isa siino waxay kaga duwan yihiin wajiyo aad iyo aada u fara badan kow waxay kaga duwan yihiin waa xaq waayo ilaahay buu xaggiisa ka yimi xaq buu ku dheehanyay xaq baa lagu soo diray baadil meella kama soo galo sidaa awgeed baa wuxuu ilaahay leeyahy subxaana inna haadaa lahuwa alqasasu alxaq waxaanaanu kuugu warramaynaa waa war dhab ah oo jira kol hadduu dhab yahayna macnaheedu waa maxay in yarna laguma darin asaaskeeda lama abuuranin ee waa shay jira oo alla subxaanahu wa tacaala ka warramaayo waxaanaynu garanaynaa wararka markaynu qaadanayno wararka adduunyada dhaca markaynu qaadanayno waxaynu ku qaadannaa warkaa hebel baa ku warramay waa looga qaateen waa nin cilmi iyo caqli iyo cadaaladba lagu ogyahay waxaad ka warantaa marka warka ilaahay soo tabiyo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo warramo adnaa adnaa shak inta ugu yara shakiya ma laga shaki kara maya weeye jawaabtu dhacdooyinka markaa looga qaateenkee sideeda lagu aaminaya waa dhacdooyinkaa ku sugan kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga sala allahu calayh waaalih wasallam wejiga labaad ee dhacdooyinkaa lagu qaadanayaa wuxuu yahay waxay ku qotomaan oo ku taagan yihiin cilmi iyo warqab ayuu ku taagan yihin waayo waxay inta badan beenta geliya wararka qof aan goobjoog ahayn xogogaal ahayn warwarkiiya isaga loo war xumeeyey isaguna warkii wax ku sii dara barh ka ilaaba markaasuu bahalku intuu tarmo ayuu nooc kala noqdaa amaa warka ilaahay ilaahay subxaanah wa tacaala waa daalacanayey wuu ka warqabay midh kama gedmanayo waxba ka ilaabi maayo wamaa kaana rabbuka nasiya marka warkay tahay in la qaato ee gacmaha laga buuxsadee laysu tabiyaa waa warkaa ilaahay iyo warka rasuulka sala allahu calayh wasalam sidaa ogeed buu rabbi leeyay falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunnaa gaa'ibiin waxaan uga qisoonaynaa ugu warramaynaa ugu warramaynaa cilmi annagoo u leh manaanaan ka maqnayne xaadir baanu u ahayn waanu ka warqabnay buu rabbi leeyahy subxaana sidaa awgeed warar badanoo marar badan la akhriyo oo warar diiniya laga dhigaa waa akhbaar aan fadhiyin israa'iiliyaad baa laga keenaye iyo nasaara warrama markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum qolooyinkaa yuhuudda la ydhaho waxaa ka maqashaanaya nasaarada hana rumaysanina hana beensannina waa sidee macnaha waa ka taagnaad oo ka shakiya haddaad rumaysataan beenahay walaaqi jireen ee wadwadi jireen ee iyagu jacburin jireen inay noqotaa bay u dhowday haddaad beenisaanna ashyaadii diintooda ka baaqiga ahayd ee aanay kharibin ee aanay bedelin inay tahay baa suurtagala marka kol haddaan labadii la kala garanayn ma waxay ku soo kordhiyeenba ma waxa iyagu hore u hayeenoo diiniyaba waxaa la leeyahay hana rumaysanina hana beensanina waxaasaa loo leeyana waxa weeye cidda warku ka soo fulay oo aan lagu ogayn wanaag amaa ciddan aan warkeeda wadnaa waa allah jalla jalaaluh waa nebigeennii kariimkaa sala allahu calayh waaalih wasalam waa kay tahay inaynu qaadanno oo wax kula baxno dhinaca saddexaad ee warkan uu cajiibka ku yahay waxa weeye waa warar xaqiiqiya dhab ah oo dhacay khayaal maaha iyo wax inta maskaxdu ay maashay ama maskaxda ka soo maaxday kadib qof loogu warramayo rabbi wuxuu leeyahay maa kaana xadiiثan yuftaraa warkani maaha war la been abuurtaye waa dhacdooyin dhacay marka kol hadduu xaqiiqi yahay waa war muhimadiisa iska leh dhinaca afraad ilaahay subxaanaه wa tacaala baa wuxuu ku magacaabay axsana alqasas qisooyin iyo warar laysa siiyo kuwii ugu wacnaa ilaahay baa subxaanaه wa tacaala shahaado siiyey waxaynu naqaanaa inagu marka bini aadamku wax sheegaayo ama uu buug iyo kitaab qorayo wuu calaacalaa wuxuu idhahdaa waa bini aadan waan dadaalay waxbaan sameeyey intaasaan soo ururiyey haddaan saxayn ahayna iga qaata haddaan qaldamana wixii qalada iga wuu is-og yahay inuu dhiman yahay wuu is-og yahay inaan warkiisu dhammaystirnayn amaa rabbigeen jala jalaalu wuxuu odhanayaa naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qablihi la min alghaafiliin waxaanu kuugu qisoonaynaa kitaabkan gudihiisa qisadii ugu quruxda badnayd ee ugu macaanayd ee ugu wanaagsanayd baanu ku siinaynaa waayo siduu rabbigeen kaamil u yahay ayaa wixii isaga ka yimaadana uu kaamilu yahy oo dee kitaabkan aan ku waxyooninin weeye intaa wixii ka horreeyeyna waxaad ahayd kuwa aan warbahaynin sidaa awgeed qisasta qur-aanka ku taalla iyo kuwaynu tilmaami doonay axaadiista ku taallaaba waxay kaga duwan yihiin waxyaalaha la ysugu warramo afartaa weji aynu sheegnay waxaynu wax kale ka soo qaadanaynaa in yaroo kale maxaa kitaabka ilaah iyo sunnaha nebiga saddex meelood marka meel loo dhigo qiso looga dhigay waxay culimmadu leeyihiin fawaa'idda ku jirta iyo waxa laga dheefayo iyo manaafacaadka awgeed baa sidaa looga dhigay maxaa ka mid a manaafacaadka waa marka koowaadee qisaska iyo wararkaasi waa cibra waa shay wax lagu qaato oo qofkii caqlili uu axkaam iyo faa'iidooyin kala baxo oo noloshiisa uu u sahaydo rabbigeen wuxuu leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratan liuli lalbaab intuu ilaahay ka soo sheekeeye dhacdooyin hore u dhacay ee wuxuu uhi qolooyinkaa qisastooda waxa ku sugan cibra iyo wax ku qaadasho iyayse ugu sugantay dadkao dhan maaha kuwa aan caqligooda ku fillayn maaha waa liuli lalbaab ciddii caqliga leh ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa kuwa caqliga leh wax kala baxa allah inaga yaalo taas waxa weeye waa mid midda labaad qisasku waxay hor kacaan in la fikiro oo maskaxda laga shaqaysiiyo waayo tafkiirka iyo maskaxdu ay wax rogrogtaa waa waxa caqliga laynoo siiyey waa waxa bahaa'imta laynooga beddelay waa waxa ilaahay bini aadan inooga dhigay waa waxa laynoo karaameeyey walaqad karabnaa bani aadam waayo maskaxda inaad sidato uun oy culays un kugu hayso oo aanad waxbaba isweydiinayni sharci maaha sida ogeed buu leeyahay wuxuu leeyahy faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinka nebi allow uga qisood inay fikiraan bay ku dhow yihiin oo wax qaataane bal markii nebigeenna sala allahu caleyh wasalam la tuhmeye la yidhi qur'aankani adiguba ilaahay subxaanahu wa tacaala kuguma soo dejinine adaa abuurtay wuxuu idhi ilaahay waxaad ku tidhaa qul innamaa acidukum biwaaxida hal mid baan idinku waaninaya qoladii baa lagu odhanaya carbeed maxaan idinku waaninayaa an taquumuu lilaahi mahnaa wafuraada uma tatafakkaruu waxaa keliya idinka rabaa intaad ilaahay dartii u istaagtaan oo cidlo u baxdaan midhmidh iyo labalaba inaad fikirtaan oo maxaa ka fikiraysaan inaad isweydiisaan ee muxuu yahay waxaan laydiin keenay uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna inaan nebiga laydiin soo diray waa layn ee caqliga ilaahay subxaanaه wa tacaala u taam yeelay waxaanuu ku hadlayaana waxyey inaad ka fikirtaan marka dhacdooyinka dhacaya iyo wararka layna siinayaa waxay inoo horkacayaan inaynu fikirno oo wax isweydiinno kabacdina waxaa la hubaa markaynu fikirnayn wax isweydiinno inaynu wax badan oo fawaa'ida dheefayno qodobka saddexaad ee isagana uu keenayo qisasku waxa weeye ahabaat lirasuuli sala allahu alayh wasalam waliducaad nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ka faa'iideeyey inuu diintan ku adkaysto dadka ducaadda ee diinta ilaahay u dhaqdhaqaaqa ee ummadda wanaagga u sheega ee xumaha ka reebaana iyaguna waxay ka faa'iidayaan inay sugmaan inay adkaystaan inay ogaadaan hortoodba waxan inay dhici jireen walihaadaa baa nebigeenna sala allahu alayh wasalam marka la beeniyo maxaa lagu dejin jiray waxaa lagu dejin jiray horeba waa loo beeniyey nebiyadii hore waa arrin soo jirtay ugub maahee ku sabir baa lahaa wuxuu rabbi mar walba ku celcelinayey wain yukadibuuka faqad kudibat rusulu min qablik hadday ku beeniyeen aduunkugumay bilaabine rusushii horeba waa la beeniyey maxay sameeyeen way adkaysteen adiguna ku adkays marar badana waa loo caddaynayeyba fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul ku adkayso diinta iyo balaaqeed iyo gaadhsiinta siday ugu adkaysteen nebiyadii ululcasmiga ahaa ee kaa horreeyey markaa nebigu sala allahu calayh waaalih wasalam markay caayaan ee gacan u qaadaan ee dacaayadeeyaan ee dariiqa u fadhiistaan ee ay waxyaalo badan ku sameeyaan markiiba waxaa lagu soo dejin jiray nebiyadii hore la kadeedayo oo la rafaadinayo oo la beeninayo oo laga been abuuranayo deetana markii uu qaboobaya wuxuu odhanayaa shaw horeba waa u jirtay shaw khayrkaaba wuu soo maray dee adigana kuguma cusbee si aad u gaadho heerkay gaadheen iyo wanaaggii adiguna adkayso ama haddaad adkaysan weydo waxa weeyaan gaadhi maysid heerka marna waaba loo caddayn jirayba nebiyada qaar degdegay oo duday oo markii dambe ilaahay subxaana wa tacaala ka toobad aqbalay ayaa la lahaa sii nebi hebel ha noqonin walaa takun ka saaxibi alxuut ha noqonin nebigii nebiyullaahi yuunus ee qoomkiisu markay ku dhagaadeegeen ka duday ee ilaahayna ku imtixaamay in baddii lagu tuuro markii badda lagu tuurayna nibirigu liqo bartaa ilaahay uga qayliyey id naadaa huwa makduum halkaasuu ilaahay uga qayliyey isagoo aad u murugaysan markaasaa la soo badbaadiyey markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadiyey qoomkiisii baa lagu celiyey waanay u dheganuglaadeenoo waa rumeeyeen le hasal fududaan sug ka midho sug waad ka gungaadhiye waana kii ka gungaadhay kuwii dhibayey ubadkoodii baa islaamay iyaga laftoodii baa qaar badan islaameen haddii markaa dadka muslimiinta aada loo dhibaateeyo oo ducaadda aada loo dhibaateeyo oo xaqay sheegayaan lagu dhibaateeyo waa dariiq hore loo maray dariiq hore eh, cusub maaha waa mid hore loo qaaday sidaa awgeed baa nebigu sala allahu calayh wasalam keligii kumuu degayne xataa asxaabtiisuu ku dejinay khabaab ibnu arad sida bukhaariya muslimba ku qoran wuxuu uhi shakownaa ilaa rasuuli sala allahu calayh wasalam wa huwa burdatan fii dilli lkacba nebigaan u cabannay maxaan uga cabanaynaa gaaladu dhibkayna gaadhsiiyeen dhibka xumaantay nagu hayaan colaad iyo cadaadiskay nagu hayaan nebiguna wuxuu barkanya go wuxuu jiifaa harka kacbada ayuu jiifaa nebiguu soo fadhiistay salى اllahu عalيه wasalam maxaanu ku nidhi alaa tadcuu lana alaa tastansiru lana miyaad nebi allow ilaahay noo beridid miyaad ilaahay guul loo weydiisid xaaladdu way nagu adag tahaye nebigu intuu soo fadhiistay isagoo aada u cadhaysan oo indhuhu casi ayaa wuxuu saxaabadii fahansiinayaa inaanay iyagu ugu horrayn cid ilaahay dartii loo dhibo inaanay ugu horrayn ciddiin ilaahay lagu qabsaday iyagu deete wuxuu yidhi kaana rajulu fi man kaana qablakum yuxfaru lahu fi اlardi fayujcalu fiihi fayujaa'u bilminshaar fayudacu calaa ra'si fayushaqu biinayn raggii idinka horreeya diintan meel gaadhsiiyey midkood inta la soo qabto ayaa dhulka loo qodaa sa dhulka la geliyaa sa lagu aasaa intaasuu la soo jeedaa markaasaa miinshaar la keenaa waa miinshaartan looxaanta aynu ku miinshaarino ama xadiidka halkaasaa laga saaraa salaanta ama madaxa ayaa laga saarayaa haye halkaa marka laga saaro ayaa lagu kirkirayaa madaxa laga saaraya sida loogu wado ayaa laba laga kala dhigaya maa yasudu daalika can diinihi hawsha intaa leega la qabanayaa qofkan dhanee see looxa loo miinshaarinaya laga dhigay looxu diin kama hor istaagayso tawxiid ka celin mayso gaale inuu yeelo u dhaganuglaado ma yeelaya e wuu adkaysanayaa macnaha iyagii maxaa la leeyahy halkaa miyaa gaadheen maya rasuul allah maanaan gaadhin ee waana la yar camcamiyo xooga baana lagu sameeyo dee dhib naguma yara laakiin heerkaa miyaa gaadheen maya heerkaa maanaan gaadhin mid labaadna nebigu ugu daray sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wa yumshadu biamshaadi alxadiid maa duuna laxmihi wa cadmihi wa casabih waxaa la soo qaadayaa bir ee baashii oo kale ah ee baashiina odhan jiray saqafta ee timaha lagu feedhi jiray oo la soo kululeeyey oo dab la geliyey markaasaa loogu feedhayaa lafta iyo jiirka iyo diirkaa la kala dhex marinayaa saasaa loogu feedhayaa oo timaha lagu feedhi maayo jidhkiisaa lagu feedhfeedhayaa ilaa meel walboo la gaadhsiinayaa qofka sidaa loo silcinayaa ma ka dhacay maya haye ma carruur buu ka laayey waa maya waxa lagu haystaa waa maxay ilaahay diintiisa iyo tawxiidkiisa lagu haystaa markaasaa wuxuu rasuulku yidhi maa yasuduhu can dalika can diini waxaasoo dhan diintiisa ka celin maayaan markaa maxaa dhacdadii bay ku degeen ma halkaasaa la gaadhay ha alxamdulilah ba qofka marka hore u yaabanaa wuxuu lahaa heerkan la gaadhay waa sidee maa ilaahayna loo baryo markuu arkay in halkaa la gaadhayna dib buu u fadhiisanaya show weli arrintu waa qabowday show weli meelba lama gaadhin marka dhacdooyinka waxbaa lagula baxaa nebigu mid kale ugu daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu uhi wallaahi layutimana allahu hada alamr xataa yasiira araakibu min sancaaa ilaa xadramuud maa yakhaafu ila allaha wadiiba calaa hanamih walaakinakum tastacjiluun arrintu sidaa ahaan maysee diintani way guulaysanaysaa ilaa meesha sanca la ydhaa yaman ilaa xadramuud qofku iska lugeeyo iska lugaynaya wax alla wuxuu ka baqanayoon ilaahay ahayn iyo xayawaan uga baqdo habar dugaagu uga baqdo xoolihiisa mooyaane inaanu cidna uga baqanayn tiina waabay gaadheen saxaabadu marka qodobka saddexaadee laga faa'iidaya waa inaad degto qodobka afraadee laga faa'iidaa waxa weeye waa sabir iyo dulqaad oo marka dhibaatadu kaaga timaado meel soke dadka muslimiinta ah iyo qaar kaloo munaafiqiinah waad sabraysaa waxaad ogaanaysaa nebiyadaba in la dhibay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam mar dambeoo muslimiintu bateen oo diintu guulaysatay oo sadaqadda laga keenaya gobollada ayaa xoolo badan la keenay nebigu wuu qaybiyey sidii ilaahay u tusay buu u qaybiyey nin baa wixii u qurqursamaya wuxuu idhi haadihi qismatun maa uriida bihi wajha allah qaybtani cadaalad ma aha si qaldan baa loo qaybiyey halkaasuu ka yidhi cabdillahi mascuud oo xadiiska warinayaa soo qaaday nebigu uu sheegay aad buu nebigu u cadhooday mar dambe wuxuu nebi isku dejiyey u istajiyey nebigu sala allahu calay wasalam warkiina waxba kamuu soo qaadin marka hore ha cadhoodee wuxuu idhi raxima allaahu akhii muusa uudiya akara min daalika fa sabar ilaahay nebi muuse ha u naxariistee wallaahi in badan baa la dhibay oo tayda ka badan markaasuu adkaystay isna wuu isadkeey muxuuha isadkaynta keenay wuxuu xasuustay sidii nebiyada hore loo dhibay aflagaadooyinka lagu yidhi tii lafteedii buu isku qaboojiyey oo isku dejiyey waxaa kaloo ka mida baaraka allah fiikum oo laga faa'iidaa qisaska tashdiic iyo dhiirigelin muslimiintu hadday tiro yaraadaan cadowgooduna xoog badan yahay oo fara badan yahay waxaa lagu dhiirigeliyaa dhacdooyinkii hore sidaa awgeed baa nebigu sala allahu calayh wasalam waxaa ilaahay ku soo dejiyey aayado odhanaya kam min fi'atin qaliila halabat fi'atan kasiiratan biidni illaah badana koox yar oo iimaan leh oo muquuniyo ka adkaaday koox faraweyn idan ilaahay kaga adkaaday sidaa ogeed baa saxaabadu iyagoo farayar oo aan tiro badnayn ayaa u babac dhigeen quraysh bixaddihaa wa xadiidihaa markaasay ka adkaadeen qaswatu beder bal maalinkaa beder laftiis nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu la tashay saxaabada waxaynu u soconnay safar safarna meeshii ma jiree ciidan weynihii baabaynu ishurannahay maxaynu yeellaa saxaabadii talisay waxay isticmaaleen taariikh saxaabi ka midii taariikhdu dib ugu noqday miqdaad ibnu camr wuxuu yaa rasuul allah wallaahi laa naquulu laka kamaa qaalat banuu israa'iil limuusa idhab anta wa rabbuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun markii nebiyullaahi muuse uu doonaya baytalmaqdis inuu qabto maxay ku yidhahdeen yahuudi annagu nimankaa ku dhici kari mayne adig iyo rabbigaagu israaco ordayoo soo xoreeya baytalmaqdis anagoo halkaan idinku sugaynaa waa sii fadhiyeen saxaabigu taariikhdaas u yaqaano wuxuu yidhi rasuul allow ka odhan mayno siday yuhuudi yidhaahdeen adigiiyo rabbigaa dhaqaaqe oo halkan aan idinku sugaynaaye waxaanu ku leennahay adigiyo rabbigaa dagaalama waannu idin raacaynaa dhanka hore iyo xagga dambe iyo labada hareerood iyo dhan walba waannu idinka taaganahay wallaahi haddaadna socodsiiso oo ilaa badda nagu saydho midh naga soo laabanayn inuu saxaabigaasi ra'yigaa keeno xagguu ka keenay qisooyinkii qur-aanka ayuu dhugtay oo uu fahmay uhi wallahi nimankaa liitee sidaa u hadlay ma noqon doonno annagu waanu ka wacnaanaynaa waanu ka wanaagsanaanaynaa qodobka ee shanaad ama lixaad aan idhaahdo ee qisaska iyo wararka laga faa'iidaa waa naxariis ilaahiya ilaahay ba subxaanaه wa tacaala kuugu naxariisanaya bal naxariistan aynu hayno aynu habeen iyo maalin shan salaadood tukanayno waxay sidaa ugu dhacday taariikh horoo jirtay ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala sababteeda salaadihii shan ugu soo ururiyey waxaa wada taqaanaan xadiisu اlisra wاlmicraaj markii nebigeenna sala allahu caleyh wasalam laga guuriyey maka baytalmaqdis la geeyey gudoodiga haddana la qaaday ilaa iyo samaawaadka konton salaadood baa lagu soo waajibiyey nebiyullaahi muuse uu la yimi nebiyullaahi muuse way iswaraysteen wuxuu u sheegay taariikh hore oo uu ku soo rafaado wuxuu yidhi qad jarabtu annaasa qablak wacaalajtu bani israa'iila ashadda almucaalaja waar dad anaa soo tijaabiyey hortaa nebi yahow dad annagaannu isa soo mudannay reer bani israa'iilna aniga ayaa soo waday oo waday oo sabaasabayey sida cid la sasabo ugu daran baan u sasabay qoomkaaguna way ka daciifsan yihiine ilaahay ku laabo haddaanu tajribadaa nebi muuse haynin arrinkuba sidaa ma ahaadeen sidaa awgeed baa nebigu ilaahay ku laabtay shan baa laga dejinayey shan iyo afarta wuu ku soo laabtaa intii buu ku yidhaa war anaa hore u soo rafaadee adna ma inaad dib u rafaadaadaba rabtaa maya xigmaddan qaado oo ilaahay ku laabay iminkaad dhowdahaye wuu ku laabtaa shan kalea laga dejiyaa ilaahay soo gaadhay maxay shan markaasaa ilaahay dhawaaqaya uu leeyahay amdaytu fariidatii wa khafaftu can cibaadii faralkaygiina waan fuliyey addoommahaygiina waan ka fudaydiyey khamsun wa hiya khamsuun tirada waa ka shan xagga ajarkana waa konton oo dee salaadiiba toban bay la ajar tahay markaa culayskunbaa inaga dhacaye ajarkii ma dhicin salaaddaa tukataaba waa bicashri amhaaliha toban baa lagugu dhufanaya amaa haddii konton la soo dejin laha aduguba qiyaas haddii la odhan lahaa salaaddii walba toban meel ku wada tukada markay casar tahay toban casar tukada haye maqribna toban tukada waa dareemi lahay siday culaysku noqon lahaa amaba la kala googooyooo shan iyo labaatankii daqiiqaba ma soddonkii daqiiqaba salaad loo dareero noloshuba caadi ma noqoteen sidaa awgeed qisaska iyo dhacdooyinku fawaa'idaa faraha badan bay leeyihiin kole dee casharkeennu hordhac ahaana waxaan rabaa inaynu inaha ku soo ururinno waxa su-aasha keliyan kusoo gebagabaynayna ay tahay qisooyinkii qur-aanka iyaga kamaynan hadal maxaynu qisooyinka sunnaha iyo xadiiska u doorannay runtii qur-aanka ayaa horeeya sida la wada yaqaan laakiin waxaynu inagu ugu horreyn weynay waa qisooyin tafaasiirta lagu dhigay oo mashhuura waa qisooyin siyaabo gaara loo akhriyey oo la dubo la heli karayo laakiin markii waxoogayaa raadiyey qisooyinka sunnaha iyo xadiiska ku duugan ee faraha badan aad looguma dadaalin aadna looma soo bandhigin inta ummaddeennu ay ka taqannaa aad bay u kooban tahay sidaa awgeed maalmaha inoo suurtagal ee ramadaan waxaynu inshaa allahu tacaala ku qaadanaynaa inaynu qisaska iyo daaweynta ay nolosheenna ka dawaynayaan iyo waxyaalahaaynu kala baxayno inaynu dul istaagno ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inta aynu e, gebagabaynayno ilaahay subxaana wa tacaala inuu nabadgelyo inagu daayo caafimaadkana alla inoo ilaaliyo cilmi naafic iyo camal saalex alla allahna siiyo wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina mxamed subxaanaka allahuma